بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد وكره بمؤذن كمتشمس تأثر بمنضبع إن لم يتعين intaynaan bilaabin in sha allahu tacaalaa cashirka laba arday ayaan doonayaa arday dusha ka soo akhriya iyo arday inoo macneeya cashirkeennii shalay toole haye ibraahim nacam codka kor u qaad waa dushad ka akhriyaysaa soo maaha haye maasha allah jazaak allah khayr yaa inoo soo macnaynaya intaa yaa inoo soo macnaynaya haye sheekh caamir maxaa la soo sheegay mauuaa la soo maxaa tidhi fiihi hee laa qaliilin mustacmalin fiihi haye sax haye زودنا بالقناعة انت انا فوز كبير كتير مستعمل سكرة انت حددت الحرس كتير قلنا قوي يعني حدث كاسة وتفرد وعضية أو تعدد أو ضروري محل ومع الكيس حتى يصدر إلا يبيعها في الضنايا وراء فاحش التغير تعمل شارع الكل والضواصوي والآن والضربية هنا يبقى العرق على المشكلة أو لون أمام الدكتورة دوسون كذا فالحمار أو ريح أرض دوسون كذا فالحمار walow kaana taqayur taqayur ha noqdo bifardin qadarid mid ku sugnaaday oo bifardin mukhaalifin mid mukhaalif ah oo la qadaro mukhaalifka oo saddex dhexdhexaad bikhaliidin buu ku doorsamay shay khaliid oo keliya uu ku maarmay xan xaggiisa laa turaabin haddii hanuun uu ku darsamo maya iyaba milka nooy kulex biyo jazaaka allah khayr shukran jaziilan waxaan doonayaa talow nacam ardaygan soke cashirkeennaasi muxuu ka hadlayey muxuu ka hadlayey dahaaruu ka hadlayey dahaaradu imise qodob baan ku soo ururinnay shan qodob afar qodob lix qodob labaatan qodob toban qodob haye sheekh maxamed maxaan ku soo ururinay yaa toban baan ku soo ururinay tobankaa bal sheeg sheeg haye cabdilaahi haye haye haye waa imise wasaa'ishu waa afar wey haye haye haye haye haye afarta sheeg haye haye haye iyo maxaa tidhi alwudu alghuslu labankaa haya isaalatu najaasa atayamum haye labadaana sheeg maxaa tidhi haye jazaaka allah khayr kolkaa cashirkeennani wuxuu ka hadlayey biyo ayuu ka hadlayey ma maqaasida ma wasaa'isha ma wasaa'il wasaa'il baa biyuhu waa wakuriha waxaa la karaahi wakuriha waa la karaahiyeystay isticmaalkii bimu'din mid ku dhibaya aad isticmaasho ka mutashamisinkii qorraxoobay oo kaleba weeyi kaasoo ta'ahara ku ra'adoobay ama ku ta'ahuray oo isku beddelay bimundabicin weel diisamaya in lam yatacayan hadduuna u caynoobin dahaarada hadduuna u caynoobin waxaa jira biyihii lagu dahaaro qaadanayey qaar karaahiye ah ayaa jira oo in lagu dahaaro qaataa ay karaahiye tahay ama makruuh ah karaahiyadaasi talow ma karaahiyatu taxriim baa mise waa karaahiyatu tansiih karaahiyatu tansiih ayuu madhabku qaatay karaahiyatu tansiih weeyi karaahiyadaasi biyuhu marka ay makruuh noqonayaan afar dhinac ayaa la eegayaa horta kow waxa loo isticmaalayaa waa inuu jidh yahay oo jidh markii loo isticmaalayo ayaa makruuh lagu tilmaami ama ha ahaado kuwo lagu maydhanayo oo rafculjanaaba layskaga qaadayo ama ha ahaadaan kuwo lagu weysaysanayo oo jidhka lagu xubnihii wuduuga la marinayo ama ha ahaadaan kuwo isaalatu najaase loo isticmaalayo oo lagu istinjoonayo ama ha ahaadaan kuwo tabarrud loo isticmaalayo oo qof intuu kululaaday uu ku qabowsanayo ama ha ahaadaan kuwo tandiif loo isticmaalayo oo uskag iyo boodh layskaga maydhayo ama ha ahaadaan biyaha jidhka loo isticmaalayaa kuwo la cabbayo ama ha ahaadaan kuwo la cunayo oo wax lagu cunayo ama ha noqdaan mara qoyanoo la xidhanayo kuwa lagu maydhayo adigu waxaa la doonayaa beden in loo isticmaalo beden waa in loo isticmaalayo waa qodobka koowaad isticmaalkuna intaa suuro ayaa ka iman karta inaad ku weysaysato weysada ama miduun ka soo qaado ama weysadii waajibka ahayd iyo tii tajdiidka ahayd u kala qaad inaad ku weysaysato iyo inaad janaabo ku rafcinaysood jidhka ku maydhato iyo inaad isaalatu najaase ku samaynaysid ood nijaaso ku martay iskaga maydhaysid iyo inaad intaa midna ayna ahayna litabriid ay tahay ood ku qabowsanaysid iyo maye eh inayna litabriid ahayna inay litandiifi tahay waa shan suuro iyo inay aad cabbaysid oo lishurbi aad u isticmaalaysid iyo inaad lilakli u isticmaalaysid toddoba suuro ayaynu haynaa iyo in maro inta lagu maydho maradii jidhka aad ku xidhanaysid siddeeddaa suuro oo siddeedda suuraba jidh loo isticmaalo siddeeddaa suuro ayay makruuh noqonayaan waa qodobka koowaad jidh waa in loo isticmaalayo waxaa inaga baxay biyaha haddii beer lagu waraabinayo ama aan jidh loo isticmaalayne maro markay engegto aad xidhanaysid aad ku maydhanaysid ama aad weel kale ku dahiraysid ama aad nijaaso dhul iyo meel kale ku dhacday aad ku maydhaysid makruuh noqon maayaan waa lilbadan uun marka la doonayo makruuhnimadooda waa qodobka koobaad qodobka labaad waxaa la eegayaa biyaha marka makruuh lagu tilmaamayo waddanka la joogo ee biyahaasi ay yaalliin waa la qiimaynayaa culimmadu waxay yidhaahdeen dalalka saddex baa loo qaybiyaa dal waa dal kulaylkiisu uu xaddhaaf yahay sida khaliijka qaybo ka mida ama jasiirat alcarab oo kale iyo meelaha xeebaha ah qaybina waa qayb iska qabow ah sida yurub iyo waddannadaa kale qaybina waa qayb dhexdhexaad ah waxau raafici sheekha la yidhaahdaa kitaabkiisa sharxulkabiirka ah markuu marayey uu ku tilmaamay inay xaraaradu meelaha ay adag tahay uun ay makruuh tahay haddaba dalku hadduu dhexdhexaad yahay sideenna ama uu qabow yahay sida yurub oo kale waxba makruuh lagu tilmaami maayo oo kaasina xagga dalalkii oo saddex loo qiimeeyey ayaa la eegayaa ama la qadarinayaa dalalka oo saddex loo eegay isticmaalkii siddeed baan ka dhignay dalalkiina saddex baynu ka dhignay saddex siddeed waa lagu dhufani afar iyo labaatan suuro ayaa meesha kaaga soo bixi doonta markaa haddana waxaa la eegayaa weelka loo isticmaalayo ee biyahan la kulayliyey weelka laftiisa waa la qiimaynayaa waxa ay makruuh noqonayaan weelku markuu yahay weelka nuxaasta ah ama weelka marka dubaha lagu dhufto diisme markuu yahay markaa uunbaa la odhani waa makruuh haddii dhoobo lagu karsado sida dhoobo dheridii aynu inagu wax ku karsan jirnay ama haddii loox iyo geed lagu lagu kulayliyo ama haddii dahab iyo fido lagu isticmaalo walow ayna bannaanaynba iyagu sharciyan laakiin karaahiyadii meesha way ka baxaysaa haddii weelku uuna diismaynin oo weelkii waxaa loo kala qaadayaa inuu yahay qori iyo inuu yahay bir iyo inuu yahay birtii oo dahab iyo fido iyagu gaar oo macdantaa dahab iyo fido inuu noqdo haddaba qoriga makruuh ma aha dahabka iyo fidadana makruuh ma aha saddexdaa birta aan diismayninna makruuh ma aha afartaa makruuh maah ta diismaysana makruuh buu noqonayaa kolkaa weelka biyaha lagu qabanayo waxay inoo noqdeen shan suuro shanta suuro afar ka mida makruuh ma aha hal suurana waa makruuh hal suuro ayuu makruuh noqonayaa weelku markuu bir yahay haddana diismaysa hadduu qori noqdo ama una qoriba noqonina uu dahab noqdo ama uu fido noqdo ama uu bir aan diismaynin noqdo afartaas suuro ee kale makruuh ma aha sababta ta diismaysee xadiidkaee nuxaasta ka samaysan makruuh looga dhigay waxa weeye marka wax lagu kulayliyo zuhuumo wax la baa ka dhashaa zuhuuma zuhuumadaa ka dhalanaysa marka jidhka la mariyo waxaa jira birta wax yarbaa ka soo googo'a oo dhididkeega kaga soo googo'aya marka bir jidhka haddaba aad mariso biyaha birta daxalkeegii yaray uu la socday meelaha masaamida la yidhaaho xaadda ee jidhku ka neefsado meelahaa ayuu birtaas yari awdaysaa qofku wuxuu qarka u saaran yahay barasi inay ku dhacdo xikmadda ay culimmadu makruuh ugu tilmaameen waa ka yaabid laga yaabayo qofku inuu baras qaado diinteennana waxaynu ognahay inay basharka ay naftiisa iyo maalkiisaba inay badbaadisay baynu ognahay kolka baras baa laga qaadayaabay culimmadu yidhaahdeen eeyaan loo dhowaanin afar iyo labaatankii suuro waxaynu ku dhufanaynaa waa afar iyo labaatankii suuro shantaa uu noqday weelkii ayaynu ku dhufani afar iyo labaatan shan suuro ku dhufa markaa marka afar iyo labaatan shan lagu dhufto imisay noqonaysaa afar iyo labaatan shan haddaynu ku dhufanno waxay inoo noqonaysaa shan markaynu ku dhufanno boqol iyo labaatan weeye boqol iyo labaatankaa ah suuro een hayno waxaa la eegayaa waxa wax lagu kulayliyey aalada shayga wax lagu kulayliyey hadduu dabkan elektriga a yahay oo dab caadi oo koronto haddii la isticmaalo iyo haddii xaabo inta la isticmaalo xaabo lagu lagu gubayo lagu kulaylinayo iyo in cadceed la isticmaalo saddexdaa suuro ayaa ka soo baxaysa waxay culimmadu yidhaahdeen haddii xaabo la isticmaalo iyo haddii dadkan dab dabkan electr eh, korontada laga dhalinayo la isticmaalo midna makruuh noqon maayo haddii laakiin cadeed la isticmaalo markaa uunbuu makruuh noqon boqol iyo labaatankii suuro saddex suuro ayaynu ku sii dhufanaynaa oo loo isticmaalayo ereyga wax lagu kulayliyey saddex boqol iyo lixdan suuro ayay noqonaysaa mas'alada loo yaqaano mas'alatlmutashamutashamis mutashamis biyuhu markay yihiin kuwo kul qoraxoobay ama kululaaday saddex boqol iyo lixdan suuraa ka soo bixi halaahu mi'a wa sitiina suura ayay mas'aladaasi noqonaysaa kolkaa wax makruuha iyo waxaan makruuh ahaynba adigaa kala garan haddaba mas'aladan markay culimmadu ka hadlayeen imaamu shaafici waa ka hadlay imaamu shaafici wuxuu yidhi anigu uma haysto karaahiyo biyaha sidaa loo kulayliyo ilaa in dibbi ahaan iyo dhakhtar ahaan dhakhaatiirtu inay sheegaan inay jidhka waxyeelayaan mooyaane culimmadu waxay idhaahdeen mas'aladan madhabku wuu ka hadlaa in badan halkee buu madhabku u cuskaday oo maxaa lagu garanayaa laba laba qowl ayaa jira xadiis baa jira uu bayhaqigu sunan alkubra ku soo saaray oo caaisho laga warinayo caaisha ayaa rasuulka biyo u baylisay baa lidhi oo cadceedda welibana ugu diirisay cadceedday u dhigtay markaasay rasuulka u geysay si ugu maydho rasuulku wuxuu ku yidhi baa la yidhi laa tafcalii yaa xumayraa fa innahu yuurisu lbaras inantan casay ha u noqonin oo sidaa ha samayn baras ayuu dhexalsiiyaaye imaamu shaafici wuxuu ka soo wariyey cumar binu khadaab radia allaahu tacaala canhu inuu cumar yidhi waan karaahiyaysanayaayo waan necebahay biyaha cadceeddu ay diiriso inaan biyaha jidhka ku maydho ama aan ku weysaysto sababtuna waxa weeyaan waa yuurisulbaras buu leeyahay cumar radia allaahu tacaala canhu baras ayuu dhexal siiyaa haddaba labadaa qowl cumar oo saxaaba saxaabadii rasuulka ka mida hadalkaa uu leeyahay baras baa laga qaadaa biyaha cadceedda ay ku dhacday ee weelka mundabica ah ku jira kaasi waa qowl madhabku uu deliishaday xadiidkaa caa'isha ee rasuulku uu leeyahay ha u noqoninna waa qowl xadiid deliil labaad oo madhabku uu deliishaday laakiin a'immada xadiidku waxay isku waafaqeen xadiidka iyo aharkuba inay daciif yihiin maca alimaamu shaafici dhammaan culimmadu waxay isku waafaqeen mas'aladan shaygii loo cuskaday ee madhabka shaaficiyadu uu u cuskaday hadduu yahay xadiidka iyo hadduu yahay aharka cumar binu khadaab labadaba waa daciif maxaa u soo hadhay haddaba ma makruuhbii baa sidii loo haysan mise makruuhii waa laga daynayaa imaamu shaafici umka markuu ka hadlayey wuxuu yidhi anigu uma hayste karaahiyo haddayna adibadu wax sheegin waxa weeye macnaheegu carrada inaynu cunno diintu ma ogola oo waa carrada cuniddeedu waa xaaraan hadda ciiddu waa daahir iyadoo daahira haddana cuni maysid sababtuna waxa weeye dhibaatay keentaa oo yaa caddeeyey inay dhibaato keento dhakhaatiirtaa sheegtay haddaba hadday dhakhaatiirtu caddeeyaan biyahaa cadceedda loo dhigo in baras laga qaadayo sidaa culimmo badani ay sheegeen hadday dhakhaatiirtu arrinkaa akidaan oo la sameeyo tatabuc iyo istiqre lala yimaado oo dad ku maydhan jiray oo wada baras qaaday la arko waa makruuh oo diinteennu naftaada iyo jidhkaagaba badbaadadiisay ka shaqaynaysaa waa makruuh markaa hadday dhakhaatiirtu caddeeyaan inaan waxba laga qaadaynin wax alle wax makruuh ah oo ku imanayaa ma jirto hadday dhakhaatiirtu caddeeyaana yidhahdiin dadku isku dhiig ma aha ama dadku isku dub ma aha waa la ogaaday xataa diirkani hadda inuu kala duwan yahay yurub oo kale cadceedaha qaar baa jira kansar jidhka ogan gelisa laakiin dadka madow waxba ma yeesha bay yidhaahdeen markay baadheen hadday intay doonaan cadceedda joogaan waxba ma yeelaysa bay yidhahdeen dubkaagani hadduu madow yahay kolkaa hadday dhakhaatiirtu caddeeyaan dadku inay kala duwan yihiin oo ka midabka saasa leh ay cadceedda biyaha markuu ku maydho lagu kulayliyey uu baras ka qaadayo waxaa la odhanayaa adiga makruuh bay kuu tahe ha isticmaalin ka la yidhaahdo aduu waxba ka qaadi maysidna waxaa la odhanayaa waxba makruuh kuuma ahee ha isticmaalin imaamu nawowi wuxuu yidhi waxaan tasxiixinayaa waxba inaan makruuh lagu sheegin waayo dhakhaatiirtii hadal go'aana lagama hayo buu yidhi oo ay ku caddeeyeen mas'aladaa imaamu nawowi sheekheennan kitaabka qoray madhabka ayuu sharxayaaye isaga laftiisu wuxuu yidhi mukhtaarku mutashamisku waxba makruuh maahee nagadah imaamu raafici wuxuu qaatay isagu waa makruuh oo nawowi de labadii sheekh ee isku dhigmayey weeyaan nawowi sheekhii u dhigmayey nawowi iyo raafici midba dhinac buu qaatay markaa midba daraf buu istaagay madhabkuse wuxuu u badan yahay inuu makruuh yahay xikmadda loo diidan yahayna barasta ay tahay qofka uu qaadi karayo ee ka dhalan karaysa waxay haddaba culimmadu u kala qaadeen maxay dabka iyo cadceedda u kala saareen waxa loo kala saaray cadceedda ayaa weel kan yar wax ka soo jarta baa la yidhaahdaa zuhuumadu cadceedda kulaylkeega un weeye laakiin dabka kiisu zuhuumo male dheriga iyo qoriga iyo dahabka iyo fidada iyo waxan yaree daxalka yaree dhididka soo raacayee kulul ee markau shaygu kululaado ka soo go'aya birta ile waa wax la dhalaaliyey e male baa la yidhaahdaayo iyaga ka soo gu'i mayso kolkaa waxna waad ku cabbi waxna waad ku cuni waanad isticmaaliyo isticmaalkii oo dhan karaahiye ma aha kol haddayna zuhuumadii jirin oo zuhuumadaa darteed baa loo karaahiyaystay biyihii mutashamiska ahaa haddii la qaboojiyo a'immadu waxay yidhaahdeen maxaa laga yeelayaa biyaha laftoodii mutashamiska ahaa ayaa la qaboojiyey oo way qaboobeen raafici wuxuu yidhi weli karaahiyadii waa baaqi waayo wixii weelka ka soo go'ay biyihii raacay biyahan qaboobay ayuu la socdaa ama kulayl ha ahaadee ama qabow ha ahaadee biyahanuunbuu la socdaayo khatartii inuu jidhka awdo ahayd weli way taagan tahay nawowi wuxuu qaatay isagu marka horeba karaahiyada waa diidanaaye biyahaa weelkaa lagu kulayliyey haddii ay qaboobaan karaahiyadii meesha inay ka baxday oo makruuh aan lagu tilmaamaynin culimmada qaarna waxay yidhaahdeen biyaha marka la qaboojiyo yaynaan xukun go'an ka soo saarin laakiin dhakhaatiirta aynu ula noqonno dhakhaatiirtu ha baadhaan biyahaah hadday yidhaahdiin baras baa laga qaadayaa weli karaahiyadii waa baaqi hadday yidhaahdiin karaahiye laga eh, baras laga qaadi maayana karaahiyadii meesha way ka bixi saddexdaa qowl ayuy culimmadu iskugu qabteen marka mutashamiska meesha la qaboojiyo ee ay qabow noqdaan waxaa jira cibaaro aad iyo aad u fiican oo waxaas oo dhan aynu kaga badbaadayno ayuu sheekhani qaatay khayr allaha siiyo ma odhan wakuriha isticmaalu mutashamisin ma odhan mutashamiska in la isticmaalo waa la karaahiyaystay ma odhan wuxuu yidhi wakuriha bimu'din shaahu hadduu ku dhibayo dee cabi maysid hadduu mu'di yahay diintu kuma oggola iska daa'uun hadduu m biyahanaad ku weysaysanaysaa biyo kulul kulul kulul oo isrogaya haddii ku weysaysa lagu yidha ama ku maydho miyaa lagu oggol yahay hadday kulul yihiin oo barasba aadan ka qaadaynin waa mu'di waa maya kuna weysaysan maysid kuna maydhan maysid markay mu'di yihiin shaygu xaggii barasnimadiiba ha eegin ilan cibaarada sheekhu way ka duwan tahay cibaaradii culimmadu ay kutubta ku qori jireen wa kuriha bimu'din buu yidhi shay mu'di ah oo ku dhibaya waa la karaahiyaystaa oo haddaad biyaha aad u bayliso isbaaqulwuduugii sunnuhu ahaa ayay ka soo hor jeedaan isbaaqulwuduugii layna amray ee man istaaca man istadaaca an yudiila falyudil oo kale man istadaaca an yudiila guratahu falyafcal oo kale tii ayay ka soo hor jeedaan oo si deggan ugu weysaysan maysid jidhkana ugu maydhan maysid waad iska ilaalini wa kuriha bimu'din markuu yidhi naa'ibu faacilka halkaa ku jira naa'ibu faacilka halkaa ku jira wuxuu soo qadaray qaderay shaarixeennan iisoo sheeg fatxuljawaadku isticmaal buu soo qadaray isticmaal maxaa isticmaalkaa markaa soo gelaya ku weysaysi ku maydhasho nijaase iska suulin bal hadda u fiirso nijaase iska suulin cabbid wax ku maydhi cunid ku qabowsi isku nadiifin waxa oo dhan eeg way soo wada gelayaan culimmada qaar baa mas'aladaa si kale u dhigi jirtay oo odhan jirtay eeg tukrahu addahaara bay odhan jireen kolkaa dahaaradii uunbaa makruuha bay noqonaye haddaad ku qabowso istidhaa ama boodhad iskaga maydh istidhaa kama hadlayso cibaaradoodu markaa sheekhan khayr allaha siiye waa nin balaaqa leh oo ula fiirsaday cibaarada oo halkeegii dhigay weeyi wa kuriha waa la karaahiyeystay isticmaalka bimu'din la isticmaalo wax ku dhibaya wuxuu dooniba ha noqdo waxaa mu'diga ah ee ku dhibaya sababtuna waa zuhuumada ka soo go'aysa iyo inta yar ee birtaa ka soo go'aysa ee biyaha ku milmaysa ee halkay xaaddu ka soo baxdo jidhka intay halkaa daboosho neefsigii jidhku uu hawada qaadanayey ayuu waayayaa baras baa markaa imanaysa oo qofkii qof baras leh ayuu noqonayaa bay culimmadu yidhaahdeen haddaba dahaarada la geray e ee biyaha la geray e haddii caana aan kulayshado caanaan kulaylinayaayo weel bir ah ama mundabica baan ku kulaylinayaa ama shaah baaban karsanayaayo weel waxaan shaahii ku karinayaa daasada iyo waxaan dhaamin oo mundabica baan ku karinayaa oon doonayaa inaan ku bayliyo waa baylin ama aan ku kulayliyo waana cadceed baa loo dhigayaa maaha dabkan caadiga ah talow maa'icaadkii kale ama caana ha noqdaan ama shaah ha noqdaan ama wax ama subag ha noqdo ma la mid baa biyaha oo iyaguna waa makruuh oo khatartii barasta ayaa meesha iman mise maa'icaadku kuma jiraane waa biyaha uun culimmadu waxay caddeeyeen maa'icaadku inay biyahoo kale yihiin waxana ka mida sheekhii weynaaye zarkashi la odhan jiray oo culimmada madhabka ah wuxuu yidhi maa'icaadkana loo dhowayn maayo ha layska ilaaliyo maa'icaadka laftooda oo iyaguna waa makruuh khatartii sidii uunbay u taallaa culimmadu waxay tilmaameen ama ay isweydiiyeen talow haddaba kol haddii shaygan cadceedda loo dhigay baras uu dhalin karo oo qofkii baras uu u yeeli karo maxaa loo xarimi waayey si dadku ay uga badbaadaan maa la yidhaahdo waaba xaaraan oo la xarimo maxaa loo yidhi kuriha ilain sunta in la cabbo diintu inooma oggola waayo waxa weeye naftaadii baa khatar gelaysa sun inaad cabto laguma oggolaa waxay culimmadu caddeeyeen sababta makruuh loo yidhi dhibaatada iyo madarada suntu waa waa yaqiin waxa weye shay aad iyo aad iyaga loo akidayo weeye laakiin biyaha mutashamiska ah dhalinta ay dhalinayaan barastu ma aha yaqiin iyo shay aad iyo aad boqolkiiba boqol la odhan karo sidaasay culimmadu u kala saareen shaygii dhibka khatarta ku hayey iyo shaygan madnuunka ah ee la malaynayo saasay yidhaahdeen aynu ku kala garanno culimmadu waxay tilmaameen iyaga laftooda iyagoo mas'alada sii haya talow haddaba haddii barasuun laga baqayo qofka ku weysaysanaya ama ku maydhanayaaba hadduu baras leeyahay ka waran kana inuu ku weysaysto la rabo ama inuu ku maydho la rabaa marka horeba waa qof baras leh haddii uu baras lahaa maxaa la samaynaya ma makruuh bay isaga u tahay mise adiga iska iska isticmaal baa la odhan marka horaad lahaydoo waxba kugu soo kordhi maayaan baa la odhan may ee isaga laftiisa way siyaadi kartaa oo waxani derajooyin bay kala leedahaye ha laga daayo baa la yidhi oo ha la yidhaahda dadkuunbaad la mid tahaye adnaha isticmaalin waayo jidhkaaga meel fayow ayaa dhici karta inay kaga kaga dhacdo ama tii horeba inay taxakum samayso iyo awood markii hore ay lahayd mid ka sii badan ayaa dhici karaa culimmadu waxay isweydiiyeen kol haddii kii barasta lahaa aan loo ogolayn ka dhintay ma loogu maydhi karaa meyd ilan isagu wuuba dhintay haddana waa la soo aasayaa kolkaa barastii werwarna kuma hayso waana qofkaa dhintay ee la aasayaba e eh. ma nidhaahnaa ha loogu maydho kaa dhintay waxay yidhaahdeen meydku maadaamuu muxtaram yahay qofka nool wixii laga dhowrayey uun isagana ha laga dhowro oo sidaa ha loola tacaamulo xoolaha maxaa laga yeelayaa bay yidhaahdeen xoolaha laftooda xoolaha miyaynu odhanaynaa iyagu baras ma qaadaane hal ha cabbaan ama ha lagu ha lagu rusheeyo ma nidhaahnaa xoolihii waxa weeye xoolaha waa la qaybiya fardaha oo kale barastu way ku dhacdaa xoolaha nooca ay barastu ku dhacdo looma ogolo iyagana dee waa inaan ka daynaa oo laga ilaaliyaa laakiin inta ayna ku dhicin wax mushkilada ma le wa kuriha waa la karaahiyaystay bimu'din baa la karaahiyaystay mid mu'diya oo dadka dhibaya waa mu'digii dadka dhibayey ama kulayl buu kugu dhibayaa ama qabow buu kugu dhibayaa qabowgii xataa haddii biyaha baraf laga dhigo iyagoo baraf fadhiyo ah ku maydho lagu odhan maayo waayo isbaaqii bay ka soo hor imanayaan haddii la bayliyana waa la lamidun mu'digii tusaalaynu uga baahannahay ka mutashamisin ka maa'in ka mutashamisin mid qoraxoobay oo kaleba weeyi mutashamis oo kaleba weeyi khayralahaas iyo ereyga mutashamisi waa ismi faacil ficilkiisu tashamasaba wuu qoraxoobay oo qorax buu ku kululaaday weeyi mutashamis wuu kululaaday waa sifa haddabee mawsuufkiimee ka mutashamisin marka la yidhaha waa sifa mawsuufkiime wuu xadfay ka maa'in mutashamisin weeyi biyo qorraxoobay oo qorraxda ku kululaaday muxuu sheekhu u xadfay maa intaa ikhtisaaran uun hamoodine waa cumuum ka mutashamisin marka lagu yidhaah caanihii cadceedda loo dhigay iyo subaggii cadceedda loo dhigay iyo biyihii cadceedda loo dhigay intuba waxay soo hoos gelayaan mu'digaa ilayn karaahiyadaasina waa isticmaal oo ama lilcibaada ha loo isticmaalo ama ligayri alcibaada ha loo isticmaalo ka mutashamisin saasuu inoo yidhi cibaaradani waxay ka fiican tahay kutub fara badan oo fanniga ama madhabka fikiga ah ku qornayd si ay odhan jireen bay ka fiican tahay oo waxa weeye waxay odhan jireen ka mushamasin bay odhan jireen mushamas haddaad u fiirsatiin kutubta mushamas bay inta badan odhan jireen mushamas macnihiisu waxa weeye mid cadceedda la dhigay oo cadceedda ogaan loo cadceediyey waa la cadceediyey mutashamisna waxa weeye mid miday cadceedduuni ku dhacday oo si alla un cadceeddu ay ugu soo baxday oo ficlul ficlulfaacilba uma baahnee cadceeddu inay qabato un baa loo baahan yahay waxa ka wanaagsan haddaba mutashamiska keenana ka wanaagsan waayo laba laba laba suuraa soo gelaya inaan biyaha anigu dugsiga dhigo iyo inaanan dugsi dhigine inay weel halkaa iska yaalla oo madhan intuu cirku hooro inuu cirku biyeeyo uu biyogeliyo bannaan buu yaallaa haddana cadceeddu ay u soo baxdo oo cadceeddu markay u soo baxdo cadceeddu ay ku dhacdo oo sidaa uu ku kululaado ama andhigo ama yaanan dhigin kol haddii waxa diiriyey ay tahay ha isticmaalin waa mutashamis weelkuu ku jiray ayaa la eegayaa xaggaa hadda iminka waxaynu ka eegnay wa kuriha bimu'dinta afartii dhinac dhinac baynu eegnay wa kuriha bimu'din waa isticmaalkii bedanka loo isticmaalayey ka mutashamisin markuu yidhina waxa inaga baxay wixii dabka iyo maxaanku idhaahdaa laydhka iyo lagu kulayliyey mutashamis oo qura unbaa la doonayaa fallaadhahan cadceedda wax kale ayaa la socda kolka iyada ayaa birta wax ka soo goynaysa laakiin dabku uuna ka soo goynaynin waa mutashamis markaa waa dhinacii dabkiibuu ka saaray labadii kale cadceeddii unbaa inoo soo hadhay ta'ahara wuxuu ku raadoobay mutashamisku bimundabicin weel mundabica oo da'aya ama diismaya weel diismaya ayuu ku ra'adoobay ta'ahara bimundabicin waa dhinacii saddexaad ilan afar dhinac baa laga eegaa baynu nidhiye waa dhinacii saddexaad ta'ahara bimundabicin kolka weelkan biyaha lagu diiriyey ee cadceedda loogu dhigay weel diisamaya markaa dubbaha lagu dhufto waa inuu yahay ta'ahara bimundabicin waxa inaga baxay weelashii kale ama dhagax ha ka samaysmo ama qori ha ka samaysmo ama dahab ha ka samaysmo ama fidaha ka samaysme e zuhuumo male baa la yidhaahdaa wax yaroo ka soo googo'a oo aad u yaryaro ina ishu qabanaynin oo halka xaadda daboolaya male baa la yidhaahdaa weelashaa kale ta'ahara bimundabicin afartii dhinac saddex ka mida ayaynu halkaa kaga baxnay kuriha bimu'din oo bedanka ayaa loo jeedaa aynu nidhi iyo mutashamis oo shayga wax lagu kulaylinayoo cadceeda baa loo jeedaa aynu nidhi iyo ta'ahara bimundabicin oo weelka uu ku jiro ayaa laga hadlayaa aynu nidhi hal qodob buu ka aamusay halkaa qodob waa waddannada waxaynu nidhi waddannaduna waa la qaybiyaayoo saddex baa loo qaybiyaa inuu waddanku aad u kulul yahay iyo inuu waddanku aad u qabow yahay iyo inuu waddanku dhexdhexaad yahay taa waddanka waa ka aamusaye ta waddanka sheekhu waa ka aamusay kolkaa waa waddanka aadka u kulul uunbaa la qaadanayaayoo makruuh lagu tilmaami waddanku hadduu qabow yahay ama dhexdhexaad yahay lama odhanayo oo waxa weye kulaylkiisii ayaa heer aan gaadhaynin birtan cadceeddu ay ku dhalaaliso ama ay wax kaga goyso ma gaadhayaba qabow hadduu jiro ama ictidaal iyo dhexdhexaad hadduu jiro in lam yatacayan hadduuna caynoobin hadduuna caynoobinba mutashamiskii mutashamisku mararka qaar waa caynoobayaa oo wuxuu u caynoobi adigoo biyo u baahan aad ku weysaysatid ayaad haysataa weyse yaroo bir bir ah oo biyaheegii cadceeddu ay kulaylisay biyo kalena waad weydey inaad biyahaa ku weysaysataa way caynoobeen haddaba makruuhnimadii way ka bixiyo waxa la odhanayaa wax makruuha ma ahe iskaga weysayso ilan biyihii way u caynoobeenoo biyo kale ma haysatide ee ku maydho iska cab haddaad ooman tahay hadday caana yihiin isticmaal ila waa ilam yatacayan oo dee naftu ay ku hayso wax kale adan haynood ramaqa ku awdo ilam yatacayan waa noocaa haddayna caynoobin haddaba markay caynoobaan ma waxa la isticmaali maca karaahatin mise waxa la isticmaali biduuni karaahatin waa biduuni karaahatin marka horeba maca karaahatin waa la isticmaali karayey laakiin hadday caynoobaan waa bilaa karaahatin wey karaahiyadii meesha way ka baxday maxay culimmadu u odhan waayeen markaa haddaba biyaha inta la daadiyo weysadaa ku jira ama cadceeddu ay kulaylisay inta la daadiyo ha la gebagebaysta maxay u odhan waayeen maadaama dararkoogu uuna mutaxaqiq ahayn gebagebaysiga iyagaa ka dhow ama iyagaa ka fiican ee waxaa lagu odhanayaa labada iyaga isticmaal oo iyaga inaad isticmaasho ayaa muhiim ah wa kuriha waxaa la karaahiyeystay isticmaalkii bimu'din mid ku dhibaya la isticmaalo ka mutashamisinkii qorraxoobay oo kaleba weeyi kaasoo ta'ahara ku raadoobay bimundabicin buu ku raadoobay mid diismaya in lam yatacayan hadduuna u caynoobin isticmaalkii hadduuna isagu u caynoobin intaa wuxuu kaga baxay biyuhu marka iyagoo daahir ah oo haddana dahuur ah ay makruuh noqdaan waa biyo daahir ah oo haddana dahuur ah oo makruuh ah intaasuu kaga baxay talow biyo kale ma jiraan oo daahir dahuura oo makruuh ah ummadihii ilaahay u cadhooday biyooyinkii ay isticmaali jireen iyagana waa sidaasoo kale oo waxa weeye lama oggola waa makruuh waa laga fiican yahay baa la yidhaahdaa sida ceelkii sixirkii nebiga lagu sixray lagu dhex riday oo kale lama isticmaalo oo waa iyagana makruuh baa la yidhaha isagoo daahir ah oo haddana mudahir ah ayuu makruuh noqonayaa sheekha waxaynu leenahay hal qodob ayaa fiicnaan lahaa cashirkeennii shalay laba qodob ayuu ka hadlayey wuxuu ka hadlayey daahir mudahiroo bilaa karaaha ah waa rafcuhu bimaa'in daahirin rafcuhu bimaa'in daahirin laa qaliilin mustacmalin waxa weye daahir mudahira oo biduuni karaaha ah buu ahaa waxaa kaloo jiray biyo daahir ah oo laakiin aan dahuurba ahayn daahir aan dahuur ba ahayn waxa weeye kuwuu ina lahaa walaa faaxishi tagayuri dacmin ow lownin ow riixin daahir weyinoo waad cabbi kartaa jidhkana waad ku maydhan kartaa laakiin weysada ma gelaynin dee oo mustacmal bay ahaayeen haddii shay daahira ay isku beddelaan mustacmal bay ahaayeen waxay culimmadu yidhaahdeen haddaba saddexdan qodob ee isdaba yaalla yaa isku nooca yaa isku dhinaca waxa isku dhinaca ka koobaadoo daahirka dahuurka ee bilaa karaahiyada dahuur daahirna weyin dahuurna way wada yihiin waana bilaa karaaha ka koobaad kuwan hadda makruuhiina waa daahir waana dahuur waana makruuh haddaba kuwaa mustacmalka ihi daahir aan dahuur ahayn bay ahaayeen inay israacaan baa fiicnayd baa la yidhaahdaa makruuhu inuu kuwa hore ku xigo kuwa hore inuu ku xigo makruuhu si daahir dahuuray wada yihiine daahirka dahuurka labadiisa qaybood ay dhinacu wada maraan daahir dahuuroo bilaa karaaha ah iyo daahir dahuuro maca karaaha ah culimmada talow sheekhu intaa ma garan waayine muxuu halkan u keenay muxuu halkan ugu sheegay jumladan daahirka dahuurka ee maca karaahatinka ah wuxuu ugu sheegay kuwii mustacmalka ahaa ayaa shardi ahaan iyo qayd ahaan kuwa hore looga reebayey kolkaa makruuhani ma kala dhex geli karo waa qayd iyo maqiid wada socday labada hore isku ahaayeen ama shardi iyo mashruud wada socdo ayay isku ahaayeen biyaha ninka ma geli karayaan oo dhinacaasuu ka eegay sheekeennu ila waa arki karaa masaladani waa iska waadixe markaynu ka soo baxnay ah saddex qaybood oo biyaha ah daahirka dahuurka ee bilaa karaaha ah iyo daahirka iyo daahirka hayru dahuurka ee mustacmalka ah iyo daahirka dahuurka ee maca karaaha ah ayuu doonayaa biyihii nijaasta ahaa inuu sheego biyaha nijaasta ah ayuu doonayaa inuu inoo sheego ama uu inagu baraarujiyo wanajusa waa nijaasoobay qaliiluhu biyaha kiisa yari waa nijaasoobay biwusuuli najisi nijaas gaadhideed buu ku nijaasoobay nijaaska oo yuraa la arkayo ka kayrihi kayrkii oo kaleba weeyaane laa jaafayni laba engeganse maya weeyaan buu ku yidhi iskuma nijaasoobaan laa jaafayni markay yihiinse maya weeye mas'aladani waxay ka hadlaysaa laba qodob laba qodob buu halkan kaga hadlayaa waxa weeyi biyihii qaybtii afraad ee nijaasada ahayd waa biyihii oo nijaaso noqday waana qaybtii afraad biyo nijaasa ah oo qismigii raabica ahaa ah ayuu doonayaa sheekhu khayr allaha siiya inuu ka hadlo wanajusa najusa qaliiluhu buu yidhi biwusuuli najasin biyaha waxaa loo qaybiyaa qaliil iyo kaiir qaliil iyo kaiir labaynu u qaybinnay mid kasta waxaa loo qaybiyaa haddana mutagayir iyo hayru mutagayir qaliil iyo kaiir hayru mutagayirku waa hal mutagayirkuna waa toddoba sideed bay isku noqonayaan sideed qaybood bay isku noqonayaan waa mutagayir iyo hayru mutagayir waa laba khayru mutagayir waa isma bedelin laakiin mutagayir maxaan uga jeedaa waxaan uga jeedaa biyaha inay dhadhankoo qura iska beddeleen saddex dhinac baa biyaha sifooyinkooga muhiimka ah laga eegaa dhadhanku inay isbeddeleen iyo mayee urtuuni inay isbeddeshay iyo mayee muuqaalkuuni inuu isbeddelay saddex ma iga haysaa iyo mayee saddexduba inay isbeddeleen afar ma iga haysaa iyo mayee urtu inay dhadhanka raacday oo ur iyo dhadhan inay isbedeleen waa shan iyo maye urtu inay aragga raacday oo ur iyo muuqaalka lownkii inay isbedeleen waa lix iyo maye urta maahe labada kale inay kulmeen oo waxa weeye dhadhankii iyo muuqaalkii inay iska bedeleen waa toddoba toddobadaa dhinac ayay biyuhu iska bedelaan waxaad u geysaa toddobadaa kuwa aan isbeddelin ugee biyo aan isbedelin oo toddobadii dhinac dhinacnaba aan iska bedelin iiguge waa sideed sideeddaa waxaad ku dhufataa laba qaybood iyagoo qaliil ah iyo iyagoo kasiir ah ku dhufo waa maa un qaliil iyo maa un kasiir iigu dhufo sideed laba ku dhufo waa lix iyo toban suuro lix iyo tobankaa suuro waxaad ku dhufataa toddobadii qaybood ee biyuhu ay ahaayeen toddoba ku sii dhufo toddoba qaybood ayaynu lix iyo tobankii ku dhufanaynaa markaynu lix iyo toban hayno ee toddoba aynu ku dhufanno waa boqol iyo labiyo toban boqol iyo labiyo toban suuro ayay biyuhu noqonayaan haddaba toddobada qaybood waa maxay toddoba qaybood baynu nidhiye toddobada qaybood waa maxay biyaha waxaa la yidhaha saddexna cirkay ka yimaadiin afarna dhulkay ka yimaadiin oo toddobadaasaa laga dhigaa saddexda cirka ka yimaada waa maa u samaa oo roobka inoode maa'ulamdaar waa madarkii kuwa kale cirka ka yimaadda waa maa ulbered kuwa kale cirka ka yimaada waa maau thalji saddexdaasi cirkay ka yimaadeen beredka iyo theljigu waxay ku kala duwan yihiin waa biyo cirka ka yimid oo dhulka ku guntamay oo ku barafoobay ama biyo iyagoo dhagaxa cirka ka soo dhacay sida dhagaxyaalaho dhulka ku biyoobay waa isku cagsi wey way iska soo horjeedaan weeyi saddexdaasi waa maau samaa baa loo yaqaanaa madarka iyo beredka iyo theljiga afarna waa maa'ul ardi baa la yidhaahdaa badda iyo webiga iyo durdurka iyo ceelka toddobadaa biyo uun baynu lix iyo tobankii ku dhufan maxay inoo noqonayaan markaa boqol iyo labiyo toban haddaba innagu qaliilkaynu ka warramaynaa qaybta qaliilka oo qura ayaynu ka warramaynaa qaybta kaiirku way inoo iman doontaa boqol iyo labiyo tobanka suuro kaiirka dib iigu dhig wa nejusa waxaa nijaasoobay jiimka waa la godaa oo nejuso ayaa loogu dhawaaqaa faculo ah jiimka waa la kasriyaa oo nejise baa loogu dhawaaqaa facilo ah labada wejiba way bannaan yihiin wanajusa waxa nijaasoobay qaliiluhu biyaha kuwoogii yaraa ayaa nijaasoobay biwusuuli najisi nijaase gaadhideed bay ku nijaasoobeen nijaasada oo yuraa la arkayo biyihii iyagoo yar hadday nijaasa ku dhacdo loo kala qaadi maayo nijaasada nijaasooyinkii tii aygii iyo tii doofaarkii iyo tii maxaanku dhaa wixii ka farcamay iyo tii waxyaabihii o dhan kaadidii iyo cayniye iyo xukmiye loo kala qaadi maayo muqallado iyo mukhafafiyo mutawasidana loo kala qaadi maayo hadday biyahaasi iyagoo qaliil a ah nijaasa ay ku dhacdo sidaa markay ugu dhacdaba nijaasay noqdeen biyihii lama eegayo inay isbedelaan iyo inayna isbedelin hadday iyagoo qaliil ah ku dhacdaba hadday ku dhacdaba waana qaliil koo biyo-abaad haysataa nijaasad yar kaadi baa ku duushay kol hadday ku duushay muran gelin mayno oo odhan mayno biyuhuna koob bay ahaayeen kaadiduna tif bay ahayd dee kaadidii baa maydhantay labada odhan mayno sow kaadidu ma soo duulinoo koobka kuma dhicin waxaynu odhanayna yaa faacila yaase mafcuula ilan xikmaddu waa faaciliyada iyo mafcuuliyadaa la eegayaaye sheekhu qaacido fiican buu sameeyey biwusuuli najisin buu yidhi wusuul waa ayaa loo idaafeeyey ereyga nejisaa loo idaafeeye yaa faaciloo wax gaadhaya markaa biwusuuli najisin marka ayaa wax gaadhaya nijaasada ayaa ku dhacaysa waxa inaga baxaya markaa haddii nijaasada lagu dhaco ka waran cimaamadan darafteeda hadday kaadi yari kaa marto cimaamadan darafteeday kaadi yari kaa martay koob yaroo biyo aad soo qaaday cimaamada darafteedii baad ku shubtay ma idhaahdaa biyihii ku dhacaaba nijaasay noqonayaanoo halkana nijaas ahayd maya xaggee waxaa la eegayaa faacilnimada yaa faacila markan cimaamada markaan maydhayan biyaha ku shubayo yaa faacil ah waxa faacilo biyaha kolka waxaa la odhanayaa cimaamaddii daahir bay noqon oo awoodda iyo quwada waxa la siinayaa ayo yaa la siinayaa kolba faacilkaa la siinayaa faacilka waxyaabo badan baa loo ogol yahay oo aan mafcuulka loo ogolayn faacilka iyo mafcuulka waa la kala garanaya faacilku xataa ma tacadudi jirin hal un buu ahaan jiray mafcuulkuna wuu tacadudi jiray oo dee laba mafcuul iyo saddex waad waad iska taqaanay mafcuulka waa la ogol yahay markaa faacilku inuu awood dheeraada uu leeyahay oo kii wax samaynayay uu yahay waa mas'alada ay kamaraanku isku khilaafeen afku hadduu ku dhiigo dhiig saa'ila oo nijaasa hadduu ku dhiigo ood istidhaahda afka maydh oo dhiiggaa ka maydh haddaan gacanta biyo ku shubtoonka bado eeg afkaa sarreeya kolba ka sarreeyaa faacila markaan saa idhaayaan afkii biyaha gaadha biyihii baa nijaasoobay biyahaasi waxay taabtaanna waa nijaas iska daa inay afka maydhaane si ay biyahani ay awood u yeeshaan faaciliye ah waa inay afka ka sarreeyaanoo afka yara qallooci baa lagu odhan bal fuqahada shaaficiyada u fiirsada markay afka maydhayaan afka ama way yar qalloociyaan ama kaldhigay qaadaanoo korka iskaga keenan maxay u jeedaan waxay eegayaan xukunkan alfaaciliya waalmafcuuliya bay kala eegayaan waa qodob runtii muhiimaddiisa leh oo awood leh oon ku kala garanayno kaadidaa marna ku duulaysa biyaha marna biyaha lagu maydhaya kaadida ee kolba daraf la eegayo waa xagga faaciliyada iyo mafcuuliyada wey wanajusa waxaa nijaasoobay qaliiluhu biyaha kuwii yaraa way nijaasoobeen biwusuuli najisi nijaas gaadhideed ayay ku nijaasoobeen ilayhi baa halkaa ka maqan ilayhi biwusuuli najisin ilayhi nijaasadu biyaha yar bay ku dhacday nijaasadoo yuraa la arkayo nijaasadu markay haddaba biyaha nijaasaynayso waa markay tahay nijaasadu nijaaso la arki karayo haddii nijaasada aan la arki karayninba nijaaso la arkayaba haddayna ahayn waxba nijaasayn mayso oo tusaaluhu waxa weeye haddii nijaasada aan la arkaynin koobkii biyaha ahaayee ina hor yaalay waa koob oo waa qaliil aad bay u yar yihiin unbuu diqsi halkaa joogay ood arkaysa isagoo saxaradaa ku taagan unbaa soo duulay oo koobkii biyaha ahaa unbuu ku dhex dhacay oo hadda wuxuu dhex gelgelanayey saxaruu ku taagnaa ama kaadibuu ku fadhiyeyba waad arkaysay isla isagii ood arkaysaoo halkaa ka soo duuloon kaa qarsoomin ayaa biyihii haddana kaaga dhacay ama aduuba isku kaa taagayba ma waxaad odhanaysaa halkaa diqsiba igaga joogsada aan iska soo maydho diqsi xaar ku joogsada igu joogsada maad odhan waa maya kol haddaan nijaasada la arkaynin taxaruskeegaa adag oo waxyaabaha macfiga ah ayay ku jirtaayoo waa laynaga cafiyey waxaba yaraatee dhib ah ama waxaba yaraatee mushkilad ah taasi male saasuu inoo yidhi yuraa ereyga yuraataan la arkayn bay ayuu inaga saaraya markaa culimmadu maxay u daliishadeen inay biyaha yar hadday nijaasa ku dhacdo ay nijaas noqonayaan maxay u deliishadeen laba xadiis ayaa soo arooray labada xadiid waa la ysku takhsiisiyaayo xagga usuulkaynu ku qaadannay isla labada xadiid laftoodaba usuulkaynu ku qaadannay xadiis wuxuu leeyahay idaa balaqa almaau qollatayn lam yaxmil ilkhabatha isla xadiidkaa un dalaaladiisa u fiirsada dalaalada waxaynu odhan jirnay inay tahay dalaaladu manduuqo iyo inay tahay dalaaladu mafhuumaynu u kala qaadi jirnay waxaa la yidhi biyuhu hadday laba qollatayn gaadhaan laba qollataynba hadday biyuhu gaadhaan nijaasada ma xambaaraan oo adkaysi bay leeyihin oo iyaga ka awood bata nijaasadii way ka awood badanayaan hadday laba qollatayn gaadhaan xadiidkaa bal u fiirso mafhuumka aynu ka fahmaynaa waa maxay eeg manduuqii waxa weeye hadday laba qollatayn nija biyuhu la eg yihiin nijaasada way u adkaysanayaanoo ma nijaasoobaan laba qollatayn laba qollatayn waa maxay imaamu shaafici xadiidkaa wuxuu wariyey inay ka mid tahay biqilaali hajara oo welibana qollataynka ama bahalaha meesha hajare la yidhaahdo laga isticmaalo ah waxay yidhaahdeen oo imaamku uu yidhi waa la eegay oo halka qollaba ama halka qollaba waxay u waasac noqonaysaa laba qarbad iyo iyo dheeraad dheeraadkii baa la yidhi dheeraadkaasi kolley ma aha nus wax ka badan eg laba qarbad iyo iyo dheeraad baa la iyo shay eg wax qaacido la isticmaalaa jira laba qarbad iyo dheeraad wax la isticmaalaa jira dheeraadkani mid dhammaystiran ma noqon karo oo hadduu mid dhammaystiran ya sida kuwanba laba loo yidhi ayaa saddex loo odhan lahaa mid dhammaystiran horta ma noqon karo waa la hubaa inuuna mid dhammaystiran ahayn ilain kuwanba labaa la yidhi laba qarbad ila mid kasta u dhammaystir maaye midkiisa alla sheegaya waxani waa sharci ummaddaana loo bayaaminaya laba qarbad iyo dheeraad dheeraadkaasi hadduu dhammaystiran yahay mid saddexaad buu noqon lahaa waa la ogaaday inuuna mid saddexaad ahayn waxaa la yidhi haddaba waxbaa dhiman waxaa dhimani kalabadh ma ka sarrayn karaa maya iyadana kalabadh kama sarrayn karo nus kama sarrayn karo oo waxa lagu ogaaday adiga saacaddaadan marka ii sheeg lagu yidhaa waxaad odhanaysaa hadda maxaynu odhanaynaa waa shantiiyo saddex iyo toban daqiiqala abaynu odhan shantii saddex iyo toban daqiiqala hadduu shaygu kala badhka dhaafo waa layska buuxiyaa inta dhiman baana laga jaraa hadduu shaygu kala badh iyo inta ka hoosaysa uu yahayna waxa layskaga magacaabaa shay iyo iyo maxaanku dhaha int saacadihii hoose shaygii hoose kolkaas saddex wax dhiman lama odhanayo kala badhka hadduu gaadhaa ama uu dhaafaa la odhan lahaa saddex iyo iyo toddoba saddex iyo faasila lix saddex laba iyo faasila toddoba faasila lix saasaa la odhan lahaa laakiin kol haddii la yidhaha laba waxaa la ogaaday kala badh inuu ka hooseeyo imaamku wuxuu yidhi kalabadh baa ugu sarreeya meel la gaadhe eh oo labada la raaciye eh ilan labada waxa la raaciyaa kalabadh iyo wixii ka hooseeya waa laba iyo bointy one waa laba iyo bointy two bointy three ilaa bointy five markaad gaadhsiiso bointy five kaa igu daaya buu yidhi waa laba qarbed iyo badh ayay halka qolla ama halka jalxadood laba qarbed iyo badh bay qaadaa haddaba laba jalxadood baa la yidhi idaa balaqa almaau qollatayni lam yaxmil ilkhabatha labada jelxadood halka jelxadihiba laba qarbad iyo bar bay qaataa imise ayuu noqonayaa markaa qollatayinku shan qarbad ayuu noqonayaa shantii qarbad baa loo bedeley rodollaa loo bedelayoo waa kii rodolka ciraaqiga ah iyo rodolka masriga ah iyo rodolka dimishqiga ah iyo waa kii laga hadli jiray la odhan jiray waa intaasoo rodol oo kala duduwan sidaa ama nawowi iyo raafici saddexda mas'aleba waa kay isku haysteen wax inagu rodol hadda garan mayne litiraynu garanaynaaye labada eh, eh, qollatayinku waa laba boqol oo litir baa la yidhaahdaa laba boqol oo litir hadday biyahaagu laba boqol oo litir gaadhaan nijaasada way ka baawar badnaanayaan oo way u adkaysanayaan hadday laba boqol oo litir ka badnaadaan iyo ilaa laba boqol oo litir waa qolatayn hadday ka yaraadaanna horey waa qaliil oo horay u nijaasoobayaan laba boqol oo litir laba boqol oo litir bal foosto aynu ka dhigno foostooyin maxay noqonaysaa waa iska foosto weeyaan foosto labaatan litir dhiman baan u malaynaya adu waa foosto foosto sax a ah wey waa foosto biyahaagu hadday foosto dhan yihiin waa qollatayn bay yihiin markaa waa lam yaxmil ilkhabasa kuwuu rasuulku leeyahy manduuqi wakaa mafhuumka xadiidku waa maxay haddayna qollataynka gaadhin nijaasada way xambaaraan oo way nijaasoobaan halkaa ayay culimmadu u daliishadeen oo laga qaatay xadiidka kale caamka ah ee biyuhu ma nijaaseeyo shay la odhanayana waxa la yidhi kan ha lagu khasiiso ilayn caamka iyo khaaska waa laysku takhsiisin jiraye oo usuulka waynu naqaanaye ha laysku khasiiso baa la leeyahay markaa wanajusa waxa nijaasoobay qaliiluhu biyaha kiisii yaraa ayaa nijaasoobay biwusuuli najisin nijaase gaadhideed ayuu ku nijaasoobay nijaasada oo yuraa la arkayo biyo yar oo nijaasoobay baynu bartaa kaga baxnay wuxuu sheekhu haddana is yidhi ka hadal kol haddii biyo yaroo nijaasoobay aad ka hadasho shaahii iyo subagii iyo caanihii iyo shidaalkii iyo saliidihii iyo iyagu talow ma nijaasoobaan mise maba nijaasoobaan ka hayrihi buu yidhi ka hayrihi ereygaa ka hayrihi ihi waa dhammaan maa'icaadkii oo kale oo dhan waa biyahaa yarbay la mid yihiin ka hayrihi biyaha hayrkii oo kaleba weeyi wa huwa ka hayrihi waxay ka dhigan tahay shaaha hadday nijaasa kaaga dhacdo isaga qaliil iyo kaiir looma kala qaado hadduu foostooyin dhan yahay iyo hadduu una dhannaynba iska daadi un waa nijaasi cuntadii maanta xaafadda loo kariyey hadday nijaasa ku dhacdo waxa weeye waad iska daadini uun qaliil iyo kaiir loo kala qaadi maayo ama loo kala eegi maayo ha la daadiyo uunbaa la odhanayaa subaggii haddii ay nijaasa kaaga dhacdo subaguna maa'ic uu yahay ilan laa jaafayni buu ina odhan doonaaye laa jaafayni buu leeyahaye dee waxa weye subagii hadday wax ku dhacaan isna oo maa'ic uu yahay waxa weye waa ha daadiyo uun wax alla wixii kale caanihii waa ha daadiyo uun maa'icaadka qaliilkooga iyo kasiirkoogu awooddii biyaha oo kale male way nijaasoobayaan maxaa lagu ogaaday talow maa'icaadka loo daliishaday biyaha garanaya xadiidkii jiirka waynu garanaynaa jiirka midda kale waxaa la og yahay biyahan qaliilka ah ee nijaasoobay ee loo kala qaadin mutaqayir iyo hayru mutaqayir madhabku una u kala qaadin way ka awood badan yihiin maa'icaadka kale oo dahaaray galaan kuwa kalena dahaara ma galaan ka hayrihi laa jaafayni laba engegan hadday yihiin se maya buu yidhi laba engegani hadday istaabtaan isma nijaaseeyaan labadaa engegani waa maxay miiskan hadda i hor yaallaa waa biyaha kayrkood walow yuna maa'icba noqonine laakiin wuu qallalay miiskan haddii xaar yaroo engegan la duldhigo ama miiskan haddii doofaar iyo ay nijaasi uu dhinaca ku dhufto oo labaduba ay engegan yihiin la odhan maayo haba yaraatee miiskii wuu nijaaseewe ha la maydho adigoo dariiqaa socda hadduu ay kaa daba yimaadu dhinaca kugu dhufto ood is eegto wax qoyaana aad iska weydo ayguna wuu engegan yahay adiguna waad engegan tahay waxba kuma marinin nijaasna ma tihid waad iska soconaysaayo waad tukanaysaa markaa a'immadu wayba fogeeyeenoo waxay yidhaahdeen si ay u sii caddeeyaan haddii carro ad weydo oo dhul wada marmara lagu geeyo oo ay uun ad aragto dhabarka sare ciid yari ka saaran tahay ayguna wuu engegan yahay carraduna way engegan tahay ku gebagebayse bay yidhahdeen ayga dhabarkiisa carrada saaran ilayn waxa weeye carradii oo engegan iyo aygii oo engegan laa jaafaynina taa ayuu inoo sheegayaayo haddii labada shay nijaasada iyo shayga ay maraysaaba hadday isla engegan yihiin waxba isma nijaaseeyaan nijaasada waxyaabo la cafiyey ayaa jira oo haddii biyaha yar ay ku dhacaan iyo haddii maa'icaadka caanaha iyo waxa lamidka aba ay ku dhacaan macfi shay laga dhigay ayaa jira oo macfi culimmadu ay u yaqaaniin macfigii buu doonayaa inuu ina xasuusiyo wa cufiya waxa la cafiyey can meytin bakhtigiibaa la cafiyey bakhtiga oo laadama dhiiglahu uuna u sugnayn dhiigga oo jaarin qulqulaa jaarin wuxuu ku yidhi m bakti haddaad aragto bakhtigaasina uu dhiig marka xubin laga jaro ama marka isagaba la dilo la kala gooyo dhiig dareero oo dhiiggiisii ah dhiiguu cid ka muudsaday lama lama rabo dhiig dareero haddii uuna jirin dhiig dareeraba uuna lahayn waxay culimmadu yidhaahdeen waa macfi hadduu shaaha kaaga dhaco ama biyaha yar kaaga dhaco ama caanaha kaaga dhaco ama cuntada kaaga dhaco waad ka saari uuna waad iska isticmaali waa shaygu haddiuna dhiig dareero lahayn maxaa ka mid a diksigii baa ka mid a diksigu hadduu biyo kaaga dhaco ama shah kaaga dhaco uu ku baktiyo ka saaro iska cab ma daadinaysid waxaa ka mid a bahashii barambartii baa ka mid a hadday caanihii ku dhacdo aayar un baa laga saariyo ay ku baktido baa laga saariyo waa la isticmaalayaa wax mushkilada oo ay leedahay ma jiro haddaad tidhaahdo halkay gashaa baranbartuna oo halkay ka soo baxdaa haddaad tidhaahdo adigu naxnu naxkumu dawaahir wallaahu yatawalla saraa'ir innagu waxaynu xukumaynaa daahirka maxaad arkaysay ma waxaad arkaysay iyadoo nijaaso ku dhex jirta mise iyadoo godkan ka soo baxaysay adu waxaad arkaysuunbaad sheegi haddaad suuli gasho oo wadakaadi uu yahay oo kadibna cimaamadaadii oo meel yar qoyan tahay aad soo baxdo lagu odhan maayo waa nijaas halkaasi miyaad arkaysa inay halkan ku dhex dhacday eeg cimaamada adigoo meel yar qoyin waxaad arkaysuunba adiga lagaa rabaa inaad inaad ku inaad ku camal fasho ood xukun ku qaadato naxnu naxkumu dawaahir wallaahu yatawalla saraa'ir eeg shikigana waa la yska ilaaliyaa wax kasta inaad ka shikido oo markaad guri xaafad jaarkaad u wareegtay ama asxaabta guri baa tagtay salaad baa ku haleeshoo tukaad istiriyo gogashu daahir maa carruur baa guriga joogtay oo miyaad ogeyd miyaad arkaysay adigu waa naxnu naxkumu dawaahir wallaahu yatawalla saraa'ir banaankan marka ad u safartaba hadday salaadi ku hesho oo tidha armu nin musaafiri halkan maalin ku kaajay ka waran intuu gaadhay halkan ka soo degay halkan ku kaajay dee way dhici kartaa eglama lama diidana laakiin naxnu naxkumu dawaahir wallahu yatawalla saraa'ir culimmadu waxay u deliishadeen cufiya can maytin laa dama lahu jaarin markay yidhaahdeen haddii dhiig dareero uuna lahayn waa la cafiyeydaa waxay u daliishadeen xadiidkii rasuulka ee saxiixa ahaa sala allahu calayhi wasalam ee rasuulku uu yidhi hadduu diksi idinkaga dhaco midkii weelkiisa hadduu ku dhaco oo baadka waa ka midna kor u taaga midna geliya waa in hoos loo dhumbiyaa oo la muquuraa ilayn baadna dawuu ku sitaa midna sunbuu ku sitaaye haddaba shaah kulul hadduu kaaga dhaco ood hoos u muquurto uu diksina ahaayoo taagtiisa aad garanaysid ma nolol buu la soo noqoni mise dhimasho waa layska garanayaa inuu dhimanayo markana saa u muquurto wuu iska sii dhimanayaaba haddana daadi laguma odhan xadiiskaasi si toosa ayuu inoo tusiyey diqsigu inuuna haddii uu ku baktiyo inu inaan la daadinaynin shaygii ama una dee nijaasaynayna macfi uu yahay duksigii waxaa looga qiyaastay ila qiyaasku waa shay la deliishado adilada ka mid ahe waxaa looga qiyaastay horta cilladda diqsigu uu leeyahay balambaadhna baa la odhanayaa diqsigu waxay noqotay dhiig dareeruuna lahayn wax kasta oo dhiig dareera aan lahayn sidii quraanjadii iyo wixii la macnaha ahaa isagaa la haleeshiinaya oo xadiidkaa unbaa loo daliishanaya markaa culimmadu waxay isweydiiyeen haddii noolaha qaar la kala garan waayo ka warrama bay yidhaahdeen waxa la kala garan waayey shaygan kaaga dhintay caanuhu ama biyaha yar kaaga baktiyey ee baktigiisu ku jiro waxa la kala garan waayey inuu dhiig dareere leeyahay iyo inuuna dhiig dareero lahayn maxaa laga yeelayaa ibnu xajar iyo ramli iyo waa masaa'ilkay ka hadli jireen waxaa la leeyahy kaaan dhiigga dareero lahayn kii macfiga ahaa ii haleeshi macfi uunbaad ka dhigaysaa ha isku daalinin waa macfi culimmada qaar waxay yidhaahdeen dee ma tijaabinaaba oo xubin yar ma ka goynaayo bal ma eegnaa dhiig dareere inuu leeyahay haddii noolahan yar la kala garan waayo inuu dhiig dareere leeyahay iyo inuuna dhiig dareere lahayn bal cagta ma ka goynaa lugta ma ka goynaa ama baad ma ka jarna oo ma eegnaa dhiiggiisu inuu dareeriya in kale culimmadu maya bay yidhaahdeen tacdiibka xayawaanka lama ogola inaad iska disho uun lama ogola khazaali oo qura ayaa yidhi hala eego si loo hubsado bal meel ha laga jaro oo hala eega dhiig dareere inuu leeyahay iyo inuuna lahayn wa cufiya waxaa la cafiyey can meytin meyd iyo bakti ayaa la cafiyey baktiga oo laadama dhiig lahu isaga uuna u ahayn dhiigga oo jaarin qulqulaya ama dareeraya kaasi waa bakti la cafiyey weeye bakti kastoon dhiig dareero lahayn baa macfiya wa manfadi dayrin shimbiraha dabadoodiina waa la cafiyey shimbiraha dabadoodii waxa weeye haddii biyo yaroo tashdigaa ah kuugu jiro oo halkaa ad dhigatay ay shimbiri soo duusho oy iska dhex dabaalato oo intaa kurka un iyadoo kala soo jeedda aad aragtay intaa kurkuun bay kala soo jeeddaa waa waa tashdigaagii yaraa ama weel yaroy biyo kuugu jiran ama jeeg yaroo halkan yaalay ayay ku dhex dhacdo way dabaalanaysaa intaa qoortun bay kala soo jeeddaa shimbirtan waxaynu ognahay inay xaartay kaadido waxa kaloon ognahay inayna istinjaysanin haddaba ma nidhaahnaa biyuhu qaliil bay ahaayeene dabadeediioo kaadidiileh ama xaarkiileh ayay dhex gelisay oo waa lahuba wa xaqiiqa ma nidhaahnaa biyahaas ha la daadiyo oo nijaasadii ayaa ayaa ayaa ku dhacday may lama odhanayo waxa weeye waa macfiyo manfadi tayr waa macfi noolihii kale ayaa la mida hadday bisad yari kaaga dhacdo ood aragto bisad yaroo qaarka dambe kula jirta ama taangigaagiioo biyo yari ku jiraan ka soo baxaysa haddaad aragto oo ku dhex dabaalatay ha odhanin way nijaasaysay way nijaasaysay ma jirto waxaad odhanaysaa waa macfi dabadaasi ilayn looma istinjaynaynin oo waynu ogeyne waa macfi waa manfadi tayrin iyaduna waa macfi xataa yugayira ilaayay beddelaan labadaasi labadaasi markay beddelaan uunbay nijaas shayga ka dhigayaan waa labadee waxa weeye baktigii jinicii ama qudhaanjadii ku daadatay caanuhu hadday fara badato oo caanaha ama dhadhan ahaan ama arag ahaan ama si uun ur ahaan hadday u bedesho ama duksigii ku batay ku batay ku batay hadduu bedelo iska daadi markaa manfadi dayrna shimbirihii isku guray isku guray isku guray hadday biyihii ama caanihii ama wixii ay isku gureen ay bedelaan iska daadi labadaasaa loo celinayaa xataa yuqayira marka ay bedelaan nijaas bay ka dhigayaan culimadu kutubta fiqiga ah shuruud kale ayay ku sheegayeen laakiin kitaabkeennu maadaamuu mukhtasar yahay wuu iska daayey yaan lagu daadinin baa la odhan jiray haddaad koob shaaha halkaa dhigato oo tidhaahdo diqsigu waxa ma nijaaseeye ii qaqabto igu soo tuura oo diqsiga intaad qabato un unaad ku soo riddo un koobkaa shaaha ad ku riddo un ad ku riddo un ku gurto kala waa ficlulfaacilo kaasi dhib dhib buu keenayaa baa la yidhaahdaa macfigii ma aha oo kala la waa ka aan la layska ilaalin karaynin kaa adaaba waa ficlulfaacil walow sabiba ha ahaado waxaa la yidhi haday dabayshu ku soo gurto ka warrama qudhaanjo halkaa taalla unbay dabayshu qaadaayay sidaa ugu soo gurtay mushkilad ma le wa qaliili dukhaanin qiiq yar baa la cafiyey qiiqa yarina waa macfi cibaarada yaan la moodin qiiqu inuu wada nijaas yahay oo hays odhanin qaliili dukhaanin qiiq yar waa la cafiyey markaad aragto oo qiiqu ma nijaas buu ahaa qiiqan laga hadlayaa waa qiiqa nijaasada ka yimid masalan lafa-ayi ayaa la shiday dabbaa halkan inooga baxaya gebigiisa dabkaasiba waa lafa-ay iyo dhogor-ay unbaa la shidayaa xaabo kaleba male dhimbiilahaa iyo qiiqaa iyo waa lafihii iyo haragii ayga iyo wixii unbaa laysku soo ururiyey iyo baktigii unbaa laysku soo ururiyey waxaasaa shidmayoo qiiqaya haddaba qiiqaasi waxaa la yidhaahdaa welibana markuuna ahayn nijaasada muqalladada ah ayay culimmadu ka soo reebaan muqalladada xataa qaliilkeega lama cafiyay yidhaahdiin nijaasadu markayna muqallado ahayn rikaa kaa baktiday ayaa gebigeegaba la gubayba waa la gubayba weligeyna bannaanaanin haddii la doono waa la gubayba qadar alla qiiqii baktigii hadduu kugu baxo meel yar uu kaa maro isagoo yar waxa weeye waa macfi hadduu kugu bato uu gebigaagaba ku madoobeeyo kaasi macfi noqon maayo wa qaliili dukhaanin wa gubaarin baynu nidhi oo boodh gebigiisuba nijaas ah ayaa kugu soo duulduulay boodhkaana intiisa yar waa macfi ilayn layskama ilaalin kare eh oo boodhku see buu ahaa suuliyadii ayaa la qoday oo saxaradoodiibaa gebigeedaba dusha la soo mariyo way engegtay oo waa boodhkaa boodh bay noqotay hadday dabayli dhabato ay ku dhabato oo in yari ay kugu soo duusho macfi buu noqonayaa boodhkaasi wa shacrin timihiina waa saas oo kale timaha iyagana macfi baa la odhanayaa waa timuhu timihii bakhtiga dhogortii bakhtiga ee yarayd ayaa macfiya inay bataan looma baahna sheekhu intaa ayuu ka soo reebay oo waxa weeye shan qodob oo iyagoo nijaaso ah laakiin macfi laga dhigay ayuu halkan ku soo taabtay waa baktigii aan dhiigga lahayn waa shimbiraha dabadoodii waa qiiqii yaraa waa boodhkiiyo siigadii yarayd khubaar waa shacrin timihii yaraa shantaa mas'alo oo nijaasooyinka ku jiri jiray ayaa mustahne noqday oo la yidhi waa macfi iyagu aynu in allahu tacaala macnaha isa soo saarno wa kuriha waa la karaahiyeystay isticmaal baa la karaahiyeystay bimu'din la isticmaalo mid dhibaya wadaalika kaasi ka mutashamisin mid qorraxoobay oo kaleba weeyi mutashamiska oo ta'ahara ku raadoobay bimundabicin mid diismaya ayuu ku raadoobay in lam yatacayan hadduuna caynoobin wa nejusa nijaas buu noqday qaliiluhu biyaha kiisii yaraa biwusuuli nejisi nijaas gaadhideed buu ku nijaasoobay nijaasta oo yuraa la arkayo ka kayrihi kayrkii oo maa'icaadkii kalaa ah oo kaleba weeye laa jaafayni laba engegan hadday isla yihiinse maya wa cufiya waa la cafiyey can meytin bakti baa la cafiyey baktiga oo laadama dhiiglahu uuna u sugnayn dhiigga oo jaarin qulqulaa wa manfadi dayrin shimbirta dabadeedii baa la cafiyey xataa yugayiraa ilaayay wax bedelaan wa qaliili dukhaanin dukhaanka iyo qiiqa kiisa yar baa la cafiyey wa gubaarin boodhka nijaasada kiisa yar baa la cafiyey wa shacrin timaha nijaastaa kuwooga yar baa la cafiyey in sha allahu tacaala casharkeenni halkaa ayuu inoogu joogayaa wallaahu subxaanahu tacaala aclaa waclam